bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi wصaxbihi aجmaciin waxaan ku dhex jirnay sharxii kitaabkii alcaqiida alwaasitiya lishaykh اlislaam ibni teymiya raxmat اllahi caleyh marka waxaan ku dhex jirnay fi asmaaءi اllahi wa sifaatih marka waxaan ku istaagnay fi qowlihi wa qowluhu bismi اllahi الraxmaan الraxiim wa yadkhulu fi dalika waxaa galaya qowluhu bismi اllahi الraxmaan الraxiim hadda bismi اllahi الraxmaan الraxiim looma jeeda liistinaaf اlkalaam oo hadda hadal la sheegi doono laakin waxaa loo jeeda alistidlaalu bima tadamanathu hadihi اlbasmala oo waa maxay maadaama asmaa ilaahi laga hadlayay bismi اllaahi الraxmaan الraxiim saddex isim yay shamlisatay allah araxmaan araxiim madkhalka kitaabkaana hore usoo sheegnay waa waa asmaada saddexda iyo macnahooda horeyaan usoo sheegnay wa qowlihi tacaalaa baa kamid aho rabbanaa wasicta kula shayin raxmata wa cilma rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow wasicta waad u waasac noqotay kula shayin raxmatan xagga naxariista iyo wa cilman ogaashada yaad shay kasta waasic u noqoto oo cilmigaada kula shay buu gaarayaa raxmadaadana kula shay bay gaaraysaa hadda waxaan ka soo cilmiga waan ka soo hadalnay macnaha wallaahu bikuli shayin muxiit oo waqad axaata allaahu waqad axaata bikuli shayin cilman yaan hore soo marnay laakiin hadda meeshan waxaa la rabaa in loogaga hadlo eh, ithbaatu alraxmati sifatan lilahi tabaaraka wa tacaala ilaahay in sifa loo sugo oo raxmo ah marka rabbanaa wasicta kula shayin raxmatan wa cilman waxay noo faa'iideynaysaa cilmiga ilaahay wax kasta wuu gaaray sidii ilaahay cilmigiisa meel kasta uu u gaaray yay raxmadiisana u gaartay oo raxmatullaahi muraafiqatun licilmihi jala jalaaluhu waasacnimadeeda waxaa ku tusinayo xadiidkii saxiixa ahaa oo ilaahay inuu raxmadiisa uu ka dhigay mi'ata juz wa anzala ila alardi raxmatan waaxida wa biha yataraaxamu alkhalq xataa ina daabata latarfacu xaafiraha can waladiha shafaqatan calayhi an tata'ahu aw kama qaala sala allahu alayhi wasalam inta naxariis bani aadamka iyo xayawaanaadkaas kulli oo ilaahay uu eh, ay isugu naxariistaan ayaga dhexdooda waa hal raxmo min raxmat illaahi tacaala wa amsaka cindahu tiscatan wa tisciina raxma marka waxaad garanaysaa marka raxmada ilaahay weyninkeeda taas waxay nagu dhalinaysaa si kastoo aan u xunnahay inan ilaahay raxmadiisa aanan ka quusanin jidkaan ku gaari lahayna inaan raadino macnaheedii saas waa marka raxmada dad badanaa inkirayo oo alraxmatu fi lugati hiya riqatu fi lqalbi sidaasay yidhaahdeen maadaama macnaheeda saas ay tahay ilaahay uma laa'iq aha in lagu sifeeyo wahada khata faadix jiddan lianna qiyaasa alkhaaliqi bilmakhluuq waaba khata'a meesha uu ka bilowdo wa alraxma fi luga alcarabiya saas waa tahay bayna makhluuqiina raxmadoodana riqa fi lqalbi waa tahay laakiin man qaala laka ina raxmat allahi ka raxmati lmakhluuq raxmada ilaahay waa loo sugayaa wa hiya sifa taliiqu biاllahi tabaaraka wa tacaala aw tuhbatu lilahi calaa maa yaliiqu bihi jala jalaaluhu sidaas weeyaan marka eh, raxmada waa min sifaatihi wa min asmaa'ihi alraxiim waraxmaan sifada laga ishtiqaaqday ku jirta ayib wa rabuka algafuuru duraxma sidaas oo kale wa kaana bilmu'miniina raxiimaa wa kaana ay allahu raxiiman bou ahaaday bilmu'miniina mu'miniinta midka u naxariisto waataan hore usoo usoo sharaxno raxmada ilaahay laba qeybay u qeybsantaha raxma caama tashmalu jamiica almakhluuqaati biman fiihim alkufaar haddayna raxmada ilaahay gaaladan ay haysa lahayn nin socda lamaba arki lahaynbo walow yuaakhidu allaahu annaasa bimaa kasabuu maa taraka calaa dahriha min daaba waa lawada halaagsami lahay raxmada ilaahay baa lagu wada socdaa marka raxmadaas waa caama oo hadda gaalada xoolaha ay haystaan caafimaadka horumarka amniga istiqraarka kulu daalika wa juz min raxmat illaahi tacaala marka kama marna cidba laakiin midda raxmada khaaska ah waa midda qiyaamada markii la gaaro raxmada ilaahay gaalada gaari mayso waa kuwa naarta la gelinayo mukhaladiin fiiha ila alabad marka wa kaana bilmu'miniin raxiiman marka waa raxmada aakhirada weeyaan kataba rabukum calaa nafsihi araxma layajmacanakum ilaa ywmi alqiyaamati laa rayba fiih kataba rabukum rabbigiina wuxuu isku farad yeelay calaa nafsihi wuxuu ku farad yeelay alraxma fiiri ilaahay wax wax ku waajibi kara ma leh laakiin bimanihi wa fadlihi wa karamihi aa ilaahay isku waajib yeelay inuu addoomankiisa u naxariisto fiiri marka raxmada ilaahay intay gaarhsan tahay waxa weeyaan ninka mustaxiq oo dhan way soo gaaraysa wa huwa algafuuru araxiim wa huwa ilaahay algafuuru waa allihii dhaafid badan alraxiimu waa allihii naxariis badan alraxiimtaasaa lagala jeedaa oo isimka ah oo yushtaqu minhu raxma kulu ismin min asmaa'ihi tacaala yushtaqu minhu raxma bikhilaafi alcagsi fa ina asifata laa tushtaqu minha alasmaa sifaad baa jirto oo ilaahay loo sugayo laakiin ism aan laga aan eh, laga ishtiqaaqaynin waa noo imaa doontaa faallaahu khayru xaafida wa huwa arxamu araaximiin qisadii nabiyullaahi yacquub iyo yuusuf wiilkiisii asiga ka dhexaysay markii loo yimiday yuusufna hore u maqan yahay yaa wiilkiisii kalaa waxaa lagu yiro u yaraay oo yuusufka hooyo ku aabba ahay yay yidhaahdeen nagu soo dar min jadiid baan haddana aan sahay ku raadsanaynay liannahu yuusuf oo marka ayaga melig u haystaan yaa wuxuu iri haddaad walaalkiin la imaanin mar dambe wax kaloo beeg idin sii maayo aabbihii bay usoo jeediyeene wiilka nagu dar duruuf adagna waa lagu jiraa haddaanan ninkan geyninna cid naga yeelaysa ma laha qaala hal aamanukum calayhi ilaa kamaa amintukum calaa akhiihi min qablu sidaasuu iri markaasuu isku laabtuu yihi faallaahu khayrun xaafidan wahuwa arxamu araaximiin ambiyada caadadooda wa inay makhluuqaadka dhan ay ka jeestaan oo ilaahay u jeestaan oo markaase wuxuu yidhi wax wax xifdin karo oo lagu kalsoonaa kara xifdigiisa ilaahay weeyaan oo haddaan idinku daraba xataa adinka dadaalka aad bixinayseen ictimaadkayga maaha inama alictimaadu calaa xifdi illaahi lahu ilaahay inuu xifdiya baan ictimaadaya faallaahu khayrun xaafidan faallaahu ilaahay baa khayrun khayr badan xaafidan ay xifdan iyo xaafidan laba qiraa waay xifdan haddii la yidhaahdo tamyiizay noqonaysa xaafidanna waa ism faacil wa wahwa ilaahayna arxamu raaximiina wa marka idayaci maayo raxmadiisana waay maayo marka saasuu jeeda marka raxmada waxa weeyaan waa wax la koobi kara ma ah ninkii raxmada ilaahay waasica ka qado waa nin iskhudlaani weeyaan walidaalika waxaa la diidayaa inay haddana ya-si oo kugu dhaca sidaasaa la diidaya yaa bani yadhabuu fataxasasuu min yuusufa walaa tay-asuu min rawxi illaahi buuri fiir marka waxaa la rabaa si kastoo xumaan kasta aada adiga kula soo wajahanto in mar kastaba raxmat in waasica ah aada rajo ka qabtid alrajaa fii raxmat illaahi wاlkhawfu min ciqaab illahi eegaaba cibaado abo tawaasun waay ninka lama rabo inuu amni min makr illaahi u isku abuuro ou yirah aniga soo ma aha wanaaga iyo sidan isku aqaana ogahay wax io cadaaba male aniga kalsoonadeyda waxaa waay jannada kabaa leega siibi maayo qofkii inuu yidhah khudlaan waay inuu yidhaahdo cagsigeeda anigaa waxaan sameeyaan is ogahay wax ilaahay agtiisa i yaala male ya-si waa kaasna lama kastoo daacad aada u khawfka waa inuu kugu jira si kastood u xun tahayna طamci fi raxmat اllahi waa inuu kugu jira ulaaئika yarjuuna raxmat اllah wa yakhaafuuna cadaabah sidaasaa la rabaa in la noqdo marka raxmadi waxa weeyaan waa sidaas marka wax la yaab le qolana waxay leeyihiin oo hadda ashaacirada ay ugu soo dambeysay ilaahay iraadaa loo sugaya laakiin raxma loo sugi maayo oo limaada markaasay leeyiin raxma waxaa weye riqa fi lqalbi wa hada laa yaliiqu billahi fadalika qaal qulnaa almuraadu biraxma iraadat lixsaana lagala jeeda marka iraadadii raxmadii waxay ku fasireen sifadii ayaga ay rumaysnaayeen oy sugayeen oo iraadada ah oo waxaa la yidhi iraadada naftigeeda macnaheedu miyaysan ahayn maylu lqalbi ila shay muraad miyaysan ahayn markaasay leeyihiin la la iraadadaas waa iraadat اlmakhluuqiina laakiin iraadada ilaahay aan u sugayno calaa maa yaliiqu bihi hada huwa asawaab bicaynih hadday iraadadii saas tahay hiya alraxmatu kadalika marka laa taqiis alkhaaliq bilmakhluuq bas intaas un baa lagu leeyahay oo intaad riqadii anaga aan isku naqiinay ha uu qiyaasan hadda anaga sidaan wax ku maqalno samcigeena dheg baan leenahay dhegtaas cankaar hoosay leedahay wax bay sii leedahay wa kownunaa nuthbit اllaha tabaaraka wa tacaala aلsamca wa nusamiih biannahu samiic hal yataratabu ithbaat اluduni lahu laa ma dhehaysid marka aniga ilaahay samciga waan ka anfinayaa liannahu laa yusmacu ila biudun wa hada laa yaliiqu biاllaahi ninkii raba sidaas u dhihi karaa hadhowta dabaadana sifadii wuu ka inkiri karaa qolada sidii samiica u diiday oo kale waa marka waxaad ogaataa wuxuu ilaahay isku magacaabo iyo wuxuu isku sifeeya iyo annaga waxaan isku magacaawno isku sifayna isimka ha iskaba waafaqaanee laakiin isku macnana ma aha iskuna madmuun ma aha intaasaa lagu heli karaa inaad ilaahay wuxuu asiga isku tilmaamayna aad u dhaaftid aadan ka inkirin macno kalena aadan la aadin oo makhluuqa lagu yaqaano sidaasay marka safiinada ay ku nabadgelaysaa ayib wa qowluhu waxaa gelaya wuxuu ilaahay isku sifeeyey qowluhu radia allaahu canhum waraduu canhu wa qowluhu waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaauhu jahannamu khaalida fiiha wagadiba allaahu calayhi walacanahu wa acadda lahu cadaaba cadiima eh, min asifaati alatii tuhbatu lilaahi waxa weeyaan oo min sifaati alficli ah sifatu ridaa ilaahay waxa weeyaan yarda ina allaha yardaa lakum halaathan hadda wa kana radia allaahu canhum ilaahay wuu ka raali noqday mu'miniintii wa raduu canhu asigana raalli bay ka noqdeen annaga ilaahay inaan raalli ka noqonaa waajibay ba nagu tahaybo liannahu ilaahay wax wanaag aan ahayn nooma samayna wax dhan wanaagow noo sameeyey annaga inan dhaha qabsanoon ilaahay iska caasina mooye ilaahay wax caafimaadka nolosha abuuritaankii rasuul ou kuu soo diray xaqa uu kugu toosiyey intaasoo dhan waxa weeya fadlun wa minatu min allahi tabaaraka wa tacaala laakiin ida ilaahay ou naga raali noqdaahu bimanihi wa karamihi liannahu anagoo bani aadam ah oo macaasideenna iyo mukhaalafaadkeenna iyo nisyaankeenna uu badan yahay yaan haddana wax yaroo qaliil min alcamal markaan la nimado ilaahay nooga raalli noqday taas baa waxa weeyaan yaa shukri naga mudan ilaahay inuu naga raali noqdo marka ilaahay yarda can alcamali wa yarda can alcaamili labadabo waa dhacda camal fiican ilaahay hadaad aad qabatid camalkaas raalli buu ka noqonaya haddaad adiga wanaagsanaatidna ilaahay raalli buu kaa noqonaya waman radia allaahu canhu maratan lan yaskhata caleyhi abadan liannahu ilaahay wuxuu qofka markuu raalli ka noqdo raalli ka noqon maayo ilaa ilaahay inuu qofkaas caaqibadiisa uu ogyahay wanaag ku dhammaanaysa marka saasuu raalli ugu noqonaya man radia allaahu canhu waxa waaye Eh, lan yaskhata calayhi abada laqad radia allahu can اlmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara waa radia allahu qur-aanka aad bay uga badan tahay marka eh, ridaa ashaacirada waxay leedahay aridaa waxaa weeyaan sifa eh, gayru laa'iqa biاllaahi ayib maxay tahay ridaadi markaa waxaa le iraadat thawaab waaye markaan aragno ilaahay radia allaahu can fulaan inaan iraahdo bimacna annahu yuriidu an yuhiibahu calaa camalihi liannahu ridaa waxaa weeyaan sifa oo laa taliiqu billahi saasay leeyihin waana khalad waay iraadatu thawaab ridaha waxa ka dhalanayo addoonkii in laga thawaabiy camalkii looga raali noqday waa keenaysaa oo marka iraadatu thawaab waa natiijatu ridaa laakiin ridadii ma aha adiga mithaal ahaan walilaahi almathalu laclaa adiga fiiri wiilkaada oo kale yaa dadaalay qur-aankaa uu xifdiyey marka waad ku farxay raalli baad ka tahay haddaad markaa inta tiraahda jaa-isa haddaad siisay waa thawaabkii waa markaas sidaasaa la yidhaahdaa marka thawaabka oo camalkii qofkan raali nooga noqday laga thawaab siiyo waa natiijadii ridada ka timiday laakiin ridaha waa sifa mustaqila bidaatiha oo lafdigeeda yadulu calaa macnaaha tafsiir kale maba maba keeni karta ayib radia allaahu canhum waraduu canhu وقوله qowluhu baa galaya waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaauhu jahannamu khaalida fiiha waqadiba allah ridihii maxaa الغضب إلهي algadab ilaahay yardaa can bacdi اlmakhluuqiin wa yaqdabu cala alaakhariin haddii sifatu ridaa wixii wanaagii laga helo looga raali noqdana ilaahay raalli buu ka noqdaa sida mu'miniinta oo kale oo laqad radia allahu can almu'miniina aan horey usoo niri hadday dadki xumaan sameeyaanna sida gaaladii iyo munaafiqiintana ilaahay wuu caroonayaa marka algadab waa sifatu min sifaatihi w aridaa sifatu min sifaatihi la dhihi maayo algadab ilaahay laa'iqu ma aho inficaal yaxduthu fi linsaani yaxmiluhu calaa ficli shay you yahay taas luqa ahaan iyo makhluuqiinta waa laakiin ghadab ullahi yakhtalif oo dhihi mayno ilaahay ghadab sifadiisa ma aha wاlmuraadu biاlghadab اlwaarida fi الnusuus iraadat اlintiqaam fiiri iraadadiiba ay sugeen iraadadiiba yay leeyihin marka waxaa laleeyahay ghadabka waxa weyaan waa sifa intiqaamkana waxa ka dhashay qadabka waay laba shay ay kala yihiin marka tafsiiru shay bilaasimihi ma ah lagaama ogolaanaya ilaahay wuu caroodaa waqadiba allaahu calayhim walacanahum wa acadda lahum cadaaban cadiima wajacala minhum alqiradata walkhanaasiira wacabada taaguut waxa weeyaan yahuudi min gayri almaqduubi calayhim almaqduubu calayhim waa yahuudi waay marka ilaahay wuu caroodaa marka aayadan hadda waman yaqtul waxaa loo jeedaa qadabkaas oo ilaahay loo sugo waman yaqtul ninkii dila mu'minan mutacamidan xaal uu yahay asoo u kasayo ee kas u dilo fajazaauhu jahannamu abaalmarintiisa waa jahannam khaalidan fiihaa xaal uu ku waarayo waqadiba allaahu calayhi ilaahayna wuu u caroodayaa oo dilkaas ou mu'minka dilay yuu ilaahay uga caroonayaa walacanahu ilaahayna waa lacnadaahoo yani an yubciduhu can raxmatih marka waxa weeyaan qofka muminka ah inuu nin mumin ah si ula kaca ah u dilo wax laa'iq e maba ahabo wamaa kaana limuminin an yaqtula mumina ilaa khaطa'an nin mumin waaba ka dhici waa la suuray karaa inuu khata u dilo oo si macnaha kama aho lama filaan ah laakiin waxaan lama filaan oon la aqbalaynin inuu nin mumin a ah, nin kale ula kac oo ula jeeda inuu u dilo asagoo macnaha aanan eh, mutacamid ah oo nin sagiir aan ahayn caqli caqligiisa qabo nin baaliq ah inuu u dilo wax nin mumin inay ka dhacaan ay haboon tahay ma hadday dhacdane ah, intaasoo cadaab ah laysku leeday yaa la aadiyey oo maxaa laleeyahay fa jazaauhu jahannamu kow khaalidan fiiha labo wagadiba allaahu calayhi saddex walacanahu afar wa acadda lahu cadaaban cadiiman shan shan cuquubaa iskala laasimaysa qofkii muminka haddii ou qof mumin ah ninkii muminka ahaa ciddii disho oo camdi u disho intaasaa yay gelaysa markaasaa waxaa laleeyahay aayaddan daahirkeeda waxay tusinaysaa in ninkii hadduu nin mumin ee dila naari jahanama lagu waarinay marka taa waxa weeyaan horta hadduusan ka towbo keenin waay haddii uu qofkii ka towbo keeno ilaahay towbada wuu ka aqbalaya haddii uu waxaa laga hadlayaa qofkii hadduu towbo keeno dembi kasta uu galo si kastoo uu weyn yahay xataa shirkina allah ka dhigay wahwa acdamu dhunuub ilaahay towbada wuu ka aqbalay qul liladiina kafaruu in yantahuu yugfar lahum maa qad salafa qatliga calaa wajhi taxdiid fii suurati alfurqaan ilaahay markuu ka hadlaya walaa yaqtuluuna annafsa alatii xarama allahu ila bilxaqi walaa yaznuun waman yafcal dalika yalqa athaaman yudaacaf lahu alcadaabu yowma alqiyaamati waykhlud fiihi muhaana ila man taaba marka ilaa man taaba haddii layidhi macaasidii oo waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhara ay ugu horeysay ilaahay wou u dhaafayaa lyidhi towbada marka horta waxa weeyaan waa laga aqbalaya ko amaa qowlu ibni cabaas ina alqaatila laa towbata lahu uu yidhi waxaa loo jeedaa baa layidhi xaqa ninka markii nin mumina la dilo waxa weeyaan xaqu llaahi wa xaqu awliyaai اlmaqtuul xaqu maqtuul ah isla kulmay saddex xaq waay ilaahay towba haddii loo keeno loo towbo keeno waaba kuu dhaafaya xaqiisa asiga awliyaau lmaqtuulna xaqoodana imaa inay qisaastaan iyo imaa inay qofkii diya ka qaataan inay cafiyaan haddii qofkii uu dadkii isu makaniyo asigana waxa weeyaan towbakeynkiis saas weeyaan ninka maqtuulka ah xaqiisiyaa haray ilaahay baa ka raali garaynayaa oo wuxuu ninkan kulahay wax ka fiican oo ilaahay ugu badela oo ka raali garayna marka laa towbata lahu ibnu cabaas bimacnaa laa yuwafaqu fi towba iyuu u jeedaa laakiin haduuba ilaahay towbada waafajiyo ilaahay towbada waa ka aqbala dembiga ilaahay in allaha yakfiru dunuuba jamiican taa waa mid weeyaan ibnu cabaas iyo zayd bni thaabit yaa qabaan ina alqaatila laa towbata lahu naar leela gelina lagu waarinay amaa qowluhu khaalidan fiiha tafaasiir badan baa la geliyay madhab ahli sunna waljamaaca wa madhab aimati salaf dembi oon shirki billaahi tacaala aan ahayn oo naar lagu waarinay ma jirto بنص qowlihi تعالى إن الله laa يغفر أن يشرك به ويغفر yakfiru دون duuna dhalika maa duuna dhalika waxaa soo gelayo qatligii qofkii muminkaa camdi loo dilaa soo gelay marka in shaa cafaa canhu wa in shaa cadabahu laakiin naar laguma waarinayo sidaasa madhab aimati salaf jamaacati ahlisunna waljamaaca ay qabaan marka aayaddan sidee lagu daaweynaya iyo qaacidadaas iyo nusuustasee laisku waafajinaya marka khaalidan fiiha waxaa ugu dhowaan badan qowlka ugu dhow in la yidhaahdo bimacnaa khaalidan fiiha ay maakitan fiiha mudda tawiila marka mudda طawiila macnaheeda kuwaarid ma aha laakiin muddo dheer baa lg ayuu galayaa naarta haddii ilaahay dembiga u dhaafin kadibna waa laga bixinayaa laakiin lannahu ilaahay ma dhihin khaalidan fiiha abadan ma dhihin wاlkhuluud waxaa la yihahda qofka muddo dheer hadduu meeshan fadhiyo fulaanu khaalidun fi hadihi اlgurfa hadii layihah hadii muddo dheer uu ku nagaada khaalid waa lagu magacaabi karaa marka taas waxaan saas ugu fasiraynaa nusuustii kale oo noo cadaynaysay wixii shirki aan ka ahayn qofka hadduuba towxiid la naar in lagu waarinaynin marka tawfiiq bayna nusuus waxay ku imaan kartaa in khuluudka inta lagu sheegay bimacna almukthu inuu yahay ee waarid ila alabad uusan ahayn xataa tatafiqa hadihi alaaya maca aayaati اlukhraa min alqur'aani alkariim sidaasay ugu dhowdahay marka maxalu shaahidka musanifku waqadiba allahu calayh waay ayadan waxaa loo soo deliishtay ithbaatu sifati lghadabi lilaah ilaahay inuu caroonayo haddii wixii carada dhalinaya addoonkiisa uu qabto ilaahay wuu caroonaya sidaas weeyaan marka carada haddii ilaahay uu ku ciqaab ugu darane intiqaamkii weeyaan marka laba macnay kala laguma fasiri kara qadabkii bimacnaa iraadat alintiqaam ma ah ilaahay nin kasta uu caroodana waxaa laga yaabaa inuu dembiga u dhaafo intiqaamka laa yalzam min alghadab qad yagdab allahu cala alcabdi thuma yakfiru lahu wa yacfu canhu waa dhici karta ninkaa hadda maanta gaal buu yahay ilaahay wuu caraysan yahay hadduu ninkii islaamka soo gala ilaahay raalli buu ka noqonaya intiqaam kuma dhici ninkaas sooma arkeysa marka tafsiiru kuli ghadabin bilintiqaam gayru saxiix wa ayib walacanahu ilaahay wuu lacnadaa bimacnaa abcadahu can raxmatihi waxaa waaye ibliis jamaacadiisa lagu daraa ayib taas waxaa weeyaan ithbaatu lgadabi lilahi tacaala wa qowluhu yaa ka mid e dalika biannahum itabacuu maa askhata allaha wa karihuu ridwaanahu daalikadaas ismu ishaarada waxay u laabanaysaa aayaadkii ka horey fakayfa idaa tawafat hum almalaa'ikatu yadribuuna wujuuhahum wa adbaarahum dalika midkaas oo malaa'igta dadkii soo dhintay ay madaxa wejiyaasha iyo duburkooda ay ka garaacaysa waxa loo garaaca waxa weeyaan biannahum bisababi annahum dadkaas sababtoodo ittabacuu ay raaceen maa askhata allaha ilaahay wax carageliyey oo wakarihuu ay naceen ridwaanahu ilaahay in eh, wixii raalli garayn lahayn dadkii saas ku dhinto oo ilaahay wuxuu ka reebay keli a ku dhaqaaqo wuxuu macnaha raalli ka ahayna ka fogaado ilaahay wuxuu ku abaalmarinayaa oo ku ciqaabayaa inay malaa'igtii ay garaacdo wejiyaasha yani hore io gadaala laga garaacaya yani macnahaas yadribuuna wujuuhahum adbaarahum madaxi haddii lagaa garaacay dabadana lagaa garaacay wax ku harayma malaha dhalika bianahum itabacuu sababtana maa askhata allah ithbaatu sukti lilahi tacaala ilaahay wuu caroonaya sukhtiga waa bimacna alghadab waa isku dhow yihin marka waa sifadaas oo qur-aanka nasuusta sariixa dhalika biannahum itabacuu maa askhata allah ilaahay wixii awaamirtiisa khilaafo nawaahidiisana wuxuu nahyina ku dhaco ilaahay wuu dhalika alficl ilaahay wuu caragelinaya ayb laakiin daaka sukhtu allahu yaskhatu calaa maa yaliiqu bihi sukhtigeena annaga ha ugu qiyaas qaadanin waalkhata waxa weeyaan in sifaadkii ilaahay sifaati lmakhluuq in loo loogu qiyaas qaato sida loogu gaaro sida sifadaas loo inkiro marka wa qaala tacaala falamaa aasafuuna intaqamnaa minhum falamaa aasafuuna markayna calageliyeen yaan intaqamnaa minhum aan ka aar gudanay ayib asafka laba macno buu leeyahay macnaha ugu horeeyo alasaf bimacnaa alxusnu cala ashay wa qaala yaa asafa calaa yuusufa wabyadat caynaahu min alxusni fahuwa kadiim waxa weeyaan waa asaf oo bimacna alxusni ah fulaanu asifa calaa fulaan xasina calayh asifa bimacnaa ayda gadiba calayh labadaas macno waa macnaha oo ilaahay loo sugayo waa asafka bimacna algadabka ah marka falamaa aasafuuna markayna carageliyeen aa lagu fasiraya ma banaana in tira falamaa aasafuuna markayna muruggeliyeen maya sidii nisyaankii ilaahay uu yiriyey ولا takunuu kaladiina walaa takunuu kaladiina nasu llah fa ansaahum fiiri dadkii ilaahay awaamirtiisa iyo sharcigiisa iloobeen fa بمعنى bimacnaa tarakahum lianna nisyaana yuطlaqu calaa macnayeyni adduhuulu can اshay wa tarkuhu marka nisyaanka ilaahay uu yiri wuu iloobay marka laleeyahay bmacnaa tarakahum waay nasu llaha fa faansaahum bimacnaa waxa weeyaan tarakahum sidaas labada macno marka haday kelimada laba macno leedahay macnaha yaliiqu billahi tacaala ayaa lagu fasiraya ayib marka taas maxaan ka ogaanay asif asaf oo bimacna alghadab ah in ilaahay min sifaati اlficli yatasifu biha taaratan sifaatu lficliga waxaa weeyaan yatasifu biha mataa sha gadabka iyo sukhtiga ilaahay subxaanahu watacaala yani marna waa ku sifooba marna waad aragto rida iyo iyo geyrkeeda waa marka sifaat اlficli baa la yidhaahdaa sifaat اdhaat ma ah walaakin kariha allaahum bicaahahum fathabatahum walaakin kariha allaahum bicaahahum fathabatahum waxaa lagala jeedaa munaafiqiintii oo mu'miniintii jihaadka markii loogu yeeray inay aadaan ayaga way ka dib mareen markaasaa dadkii mu'miniinta way ka murugoodeen waxay rabeen dadkaas in ay ay dagaalka la aadaan oo safki ay u bataan lannahu ninka mu'minka axwaj ah, maa yakuunu ilaa akhiihi fii waqti almacraka in geesaska laga jiro cadadkii ay ku garab istaagan yihiin markaasuu ilaahay u sheego wuxuu yidhi nimankaas inay idiin raacaan wax maslaxa ku jiri maba lahabo ilaahay waxa weeyaan walaakin kariha allaahu ilaahay wuxuu nacay inbicaahahum bixitaankooda ayaga oo jihaadka ay idiinla aadaan fathabatahum ilaahay wuu wahsi geliyey xikmaa ku jirto nimankaa waa loo diiday inay macnaha ay aadaan dagaalkii ilaahay baaba ka baabi'iyey sababtana waxa weeyaan siduu ilaahay u yiri low kharajuu fiikum maa zaaduukum ilaa khabaalan wala awdacuu khilaalakum yabguunakum alfitna fiiri xikmatu llahi tacaala annaga markii aan nafteenna fiirini dadkaas inaynan raacaan hubki soo qaataan cadowgii saf nagala galaan aan noo muuqato ilaahay wuxuu cilmigiisu ku ogaaday nimankaas hadday dadkaan muminiinta muslimiinta ay raaci lahaayeen dhib unbay u kordhi lahaayeen maa zaaduukum ilaa khabaalan fasaad iyo dhib wala awdacuu khilaalakum dhexdiinana waxay dhigi lahaayeen yabquunakum alfitna fitna bay dhexdiina dhigi lahaayeen inshiqaaqi asaf waalkhudlaan waaljubn waalfiraar wax badanay meesha idinkugu dhalinahay markaasuu ilaahay waxa weeyaan uu ka reebay inuu dagaalkii inay aadaan marka ithbaatu sifati lkurhi lilahi tacaala shaykhu lislaam sidaasuu ula jeedaa kurhiga waxa weeyaan qofkii uusan ilaahay raalli ka noqonin afcaashiisa iyo dhaqankiisa kurhiga kaas weeyaan marka ithbaatu dalika tilka asifa ayib waxaa lamid e eh, yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allahi an taquuluu maa laa tafcaluun dadka muminiinka a muminiinta waxa lagu taadiibinaya towjiiha ilaahay fiir yaa ayuha aladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyeenow lima taquuluuna maxaad u leedihiin maa laa tafcaluun waxaadan samaynaynin maxaad uleedihin waxaa weeyaan ashnac maa yatasifu bihi linsaan an yakuuna qowluhu mukhaalifan lificlih waa xun weeyaan inuu qofki ku sifooda m ku sifooba ma banaano markaasaa waxaa layihi kabura maqtan cara waxaa kabura waxaa u weynaaday kabura waxaa weynaaday maqtan min jihati اlmaqti carada cinda allahi ilaah agtiisa loo caroodo waxaa ku waxaa weynaaday an taquuluu inaad tirahdiin maa laa tafcaluun waxaadan samaynaynin inaad tirahda waxaasaan ku siinaa waa ka bixi meeshaasaan wada aadaynaa waa ka bixi waxaasaan qabanaa waad ka bixaysaa afkii waxaad ka tiriyey iyo ficilkaada isma waafaqsan marka taas waxay tusinaysaa ducfu liimaan yay tusinaysaa kabura maqtan cinda allahi an taquuluu maa laa tafcaluun ulajeedada waxaa sifata lilahi tacaala in maqtigii ilaahay sifa loo loo sugo oo maqtigii iyo gadabkii iyo suktigii kulli waxa weeyaan waa waa macaani isku dhadhow waa sifaat isku dhadhow ayib w qowluhu wyadkhulu fi dalika qowluhu hal yanduruuna ila an yaأtiyahum اllahu fi dulali min alghamaami w اlmalaa'ika wa qudiya alamr intana waxaa laga hadlayaa nuzuul اllahi wa majii'uhu yaa laga hadlaya waa صifa oo min صifaat اlficli yatasifu biha allahu tacala tabaaraka wa tacaala mata shaa markaasaa waxaa layihi hal yanduruuna kuwa ilaahay amarkiisa diideen ma sugayaan yani maa yanduruuna halkan istifhaamka hadaad aragtid istifhaam haddii ilaa uu kadib maro bimacna nafyi waa hal yanduruuna ay maa yanduruuna marka annadar in tacadaa binafsihi gaaliba yaأti bimacna اlintidaar macnaheedii marka waxa hal yanduruuna ay maa yantadiruuna ma sugayaan ila an yaأtiyahum اllahu ilaahay inuu u yimaado mooye fii dulalin maca dulalin oo min alghamaami hoos oo saxaabka ah ilaahay inuu ula yimaa inuu u yimaado asigoo oo jala jalaaluhu waktigaasna dadkaas macnaha ay ay dabooshay saxaab khamaamka waxaa la yidhaha saxaabka midkiisa cad oo waxaa weyaan habeenkii hadduu saxaabka cadya xataa dhulka wuu iftiininaya marka ilaahay inuu u yimaado lifasli اlqadaa fiiriya ilaahay wuu soo degayaa khalaa'iqda inuu kala bixiyo maa lahaa wamaa calayha wamaa libacdiha calaa bacdin faslu qada baa layihahda waa maalinka ugu caja badan yowmun rahiib maalinkaas ilaahay khalaa'iqda wuu u imaanaya marka ithbaatu lityaani lilaahi tacaala ilaahay inuu imaana maadaama xayi ou yahay ilaahay qayuum ou yahay samiic basiir ou yahay inuu yimaado maxaa u diiday sifat alkamaal weeyaan ilaahay inuu imaan karo ilaahay inuu nusuul leeyahay wax u diidaya male wa huwa alfacaalu limaa yuriid marka hal yanduruuna ay ma yantadiruuna koran maayaan dadkaas ilaa an yaatiyahum allahu ilaahay inuu u yimaado fii dulalin macnaha waxaa weye fiidii bimacnaa maca w waana badan tahay fiidii bimacnaa maca inay ku timaado liannahu haddii kale waxay noqon lahayd ilaahay inuu inuu dhex yimaado asigoo ku dhex jira lama dhahay liannahu ilaahay huwa almuxiidu bimakhluuqaatihi walaysat almakhluuqaat tuxiidu billahi tacaala maca dulalin saasay noqonaysa macnaha ilaahay markuu imaanayo waxaa la imaanayso macnaha waxa weeyaan daruur oo qamaam ahoo iftiimayso iyo walmalaaikatu inay u timaada maahine malaaigtana waa soo degaysaa malaaigta kama fi lxadiid malaaikatu اsamaa maalintaas oo yowma alqada la yihahda fasl qadaa malaaئikaة الsamاء a soo degeysa tuxiiطu bbani aadam wاljin min kuli jihaad malaaئikaة samاء الdunya ثuma taأتي malaaئikaة الsamاء الثاaniية hadana tuxiiطu bkhalfiha bwaraa'iha ثuma malaaئikaة الsamاء الثاalitثة ثuma الraaبعة ثuma الkhaamisa todobadaa safaa marka la gelinaya bani aadamka wa jaaءa rabuka wاlmalaku safan safan malaaئigtiyaa saf laga dhigaya bani aadamka maalintaas waxaa la tusinayaa meesha inay waxa ka jira malaaigtii oo dhan baa safka yaa safku hareereysanayso marka malaaigta inay u timaado macnaha intay kufrigooda iyo lacibkooda ku jiraan yaa mufaaja ah yaa waxaa ku imaanaysa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala inay la kulmaan inuu markaa uu qadahina uu ilaahay kala bixiyo wa qudiya alamru amarkiina waa la waa la xukmiyey macnaha waxa weeyaan maalintaas muraajaca ma jirto wixii hore u soo qabsatay waa dadkii ku calin doono yaa laytanaa nuraddu walaa nukadiba rabbi irjicuuni fahal lanaa min shufaca fayashfacuu lana maalintaas ma jirto ninkiiba islaamba aan la imaano gaal la yimaado gaalnimo la yimaado laadi baan loo celinaynin walaa camal inuu saxaan laga aqbalaynin walaa shafaacatu shaaficiinan laga aqbalaynin intaha qudya alamru laakiin ninka oo rajada leh waxaa weeyaan nin towxiidkii la yimida laakiin bacd almukhaalafaat wata ninkaas shafaaca waa helayaa qufraan dunuub waa loo rajaynaya sicatu raxmat illaahi xataa hadduu naar galo lagu waarin maayo yani almuhim towxiidka inaad la timaado soo saafi ayib marka maxay tahay ilaa an yaأtiyahum اllahu ilaahay inuu imaanayo iyay tusisay ithbaatu sifatu اlityaani lilahi tacaala waxaa lamid hal yanduruuna ila an taأtiyahum اlmalaa'ikatu aw yaأtiya rabuka aw yaأtiya bacdu aayaati rabika bal fiir ayadan si sariix ku tahay dadkii ma waxay sugayaan baa layidhi ilaa an taأtiyahum اlmalaa'ikatu malaa'igta inay u timaado oo ay hareereyso maalinta ilaa laga gaaro maalintaas may sugayaan aw yaأtiya rabbuka rabbigaadi inuu u yimaado aw yaأtiya bacdu aayaati rabbika rabbigaada aayaadkiisa qaar ka mid eh inay u timaado may sugayaan oo maalinkaas may waana qaadanayaan mase maanta oy heli karaan inay isa saxaan yay habboontahay inay war maqlaan marka fiiri qolada dhahaya ma ahane ilaahay amarkiisa imaanayo ee ilaahay ma yimaado liannahu haddaan idhahda ilaahay waa soo degayaa saara jisman wa idaa saara jisman saara mushaabihan lilmakhluuqi wa hada laa yaliiqu billahi falidalika nafayna sifat lityaani wa sifat almaji wa hada khatiir jida w liannahu mushkilada waxay ka timiday anaka qista majii'a almakhluuq calaa majii'a alkhaaliq khata wa ilaahay waa imaanayaa lifasl qadaa khalaa'iqdii buu la kulmayaa xataa mu'miniinta fii awali mara suura aysan ku aqoonay uga imaanaya markaasuu ana rabukum leeyahy markaasay leeyahin rabbigeenna haddiiu noo yimaado waa naqaanaa markaasuu yadhar lahum bisifati alatii yacrifuunaha yacrifuunahu biha markaasay leeyihin anta rabbuna fiiri marka wax cad oo layskaga jeeda inakum satarawna rabbakum kama tarawna alqamara leylata albadri laa tudaamuuna fii ru'yatihi nusuus sariix a wa ilaahay wuu soo degayaa idaa baqiya thuluthu leyli alakhiir ilaahay wuu soo degayaa wax u diidi karana ma laha taasna macnaheedi ma aha inuu makhluuqaadki shabahay siaan u niri ilaahay samcigiisaba samcigeenna ma shabaha yaan leenahay majii'a ilaahay imaashadiisa iyo ityaankiisana ityaankeenna ma shabaha oo laa yalzam wixii anaga ityaankeenna ka laazimayo oo inaan meel kasoo kacno tilaab aan qaadno aan markaa dhulkaan aan soo daadegno tilaab tilaab aan ku darno hada binisbati lana laakiin anaga kayfiyata majii'i illaahi wa kayfiyata ityaanihi wa nusuulihi kayfiyadii ma naqaano laakiin kownunaa laa nacrifu kayfiyata dalika laa yajcalunaa nunkiru sifatu nusuul wاlmaji waxaan leenahay yaأti اllahu tabaaraka wa tacala ywma alqiyaama lilfasl yanzil اllahu ida baqiya min alleyli thuluthuhu اlakhiir kadalika waxa weeyaan sidaasaa nusuusta leenahay ayib markaasuu iri kalaa ida dukat اlardu dakan dakan wa jaءa rabuka wاlmalaku safan safa kalaa ida dukat اlardu ardada haddii la burburiyo dakan dakan burburin badan yani dakan bacda dakin waay waxa weeyaan ilaahay asagoo hal marku burburin karo koonkan dhan waxa weeyaan nidaamkiisa wuu burburaya ida shamsu kuwirat wa ida اnujuumu nkadarat wa ida aljibaalu suyirat wa ida alcishaaru cuilat akhri aayaadkaas waxaa kuu muuqanaya koonkan siduu u baaba-ay weyni ka badanna oo sidaad aragtay ah markuu ilaahay doono laxadaad baa kulligiis isku dhexyaacaya marka taas maxaa keenaysaa daki markii hal mar la burburiyo haddana waa lagu celinaya lagu celinaya saas waa towkiid ma ahana laakiin tacadud dakaad saas waa wa jaaa rabuka rabbigaadana uu yimaado iyo wlmalaku malagina uu yimaado almalaku bimacnaa al a ku jirta bimacna almalaaika laga jeeda safan safan xaal ay yihiin ayagoo saf ah safba saf uu ka dambeeyo marka fiiri ilaahay majiiisa hadhihin wajaa rabbuka amru rabbika hadhihin liannahu waxaa khalad ah amarka ilaahay maalinta qiyaamo keli kuma xirna amrullahi yaatiina kula yowm oo waxaa hadda lagu kala socda awaamirtiisa yudabiru alamra min assamaa ila alard haddayba awaamirta ilaahay socotaa marka maalintaas waxaa weeyaan majiia waa rabbigii ayaa imaanay sidaasaa loo sugaya marka ta'wiil kale ha gelinin ilaahay wuxuu heli kara haddii amarkiisu u jeedo wajaa amru rabbaka inuu yidhaahdo waxaa amar loo gooyay liannahu huwa aladii yaأti jala jalaaluh wajaaa rabbuka waxa weeya lafdigaas haddii uusan macnahaas ahayn nebiga ma caddaynin haddii wa jaaa rabuka lagala jeedi lahay amru rabbika nebiga waa noo cadayn lahay hadduu nebiga uu noogaga aamusay waxaan ogaanay in sida lafdiga uu yahay inay macnaheedina tahay ninkii sheegta rabuka bimacnaa amru rabbika laba mid unbuu uu midkeed yahay inuu yiraahdo amru rabbika weeyaan sidaasaana nebiga la amray nebigaana soo gaarsiinin taas waxaa waaye alqadxu fi nnabiy sal allahu aleyh wasalam iyo in la yidhaahdo sideedanay macnaheedii tahay waa laa mafara marka wajaaa rabbuka yaa yimid waxaa maadi loogu cabiray litaxaquqi wuquucihi inuu dhici doono maadaama ay sugan tahay kaannahu waqaca sidaas fiiri ataa amru llaahi falaa tastacjiluuh amrigaas ilaahay waxaa weeyaan qiyaamada kicitaankeeda waa ma imaanin weli laakiin cubira bilmaadi eh, canhu bilmaadi litaxaquqi wuquuci siday culamadii tiradi markaasaa layihi wlmalaku safan ay malaaika safan sidaan hoy usoo sharaxnay w yowma tashaqaqu الsamaau bilghamaami wanuzila almalaa'ikatu tanziila yowma tashaqaqu tashaqaqu haddaad aragtid tatashaqaqu ay macnaheeda ka dhigan tahay macnaha samadiyaa kala dhambalmayso bilghamaami bay yay ku kala dhalbalmaysaa dhambalmid waxa weeyaan dhulka markuu hadda cawska kasoo baxayso ma dilaacayo samada maalintaas intay kala dildilaacdayaa waxa dhexdeeda kasoo baxaya saxaab saxaabkaas waxa weeyaan maalintaasa waxa weeyaan waa maalin rahiib ah mowkib weeyaan rahiib ah lianna majiic allahi tacaala turaafiquhu hadihi alaxdaath alkibaar samadii oo dhan baa kala dhambalmaysa markaasaa saxaab waaweynaa kasoo dilaacaya markaas baa ilaahi subxaanah wa tacaala uu soo degaya yowma tashaqaqu asamaau bilghamaami wa nuzila almalaa'ikatu malaa'igtana waa la soo dejinaya tanziilan dejin yaa la soo dejinaya fiiri wa nuzila almalaa'ikatu tanziilan macnihii aayaadkii o dhan waa iskeenayaan malaa'igtaasaa la soo dejinaya bani aadamka iyo jinigay ku hareereysanayaan sidaas weeyaan ayib qowluhu wydkhulu qowluhu tacaala wayabqى wajhu rabika du ljalaali wاlkraam ayb meeshaana iska joogtay wejiga waa sifo kale weeyaan laakiin hadda waxaan ogaanay ithbaatu اlmajii'i wاnnuzuuli in ilaahay min sifaatihi اlficliya ay kamid yihiin yatasifu bihadihi sifaat mataa shaa sidaas weeyaan yatasifu biha maratan sida maraatin wa maraatin wallahu aclam wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamadi wa aalihi wa saxbihi ajmaciin